allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wasidna cilma alxamdu lilahi cla kuli xaal nacuudu billah min xaali ahli nnar waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii alfiyat sira waa darsigeennii kow iyo tobnaad waxaynu ka qaadaynaa saddex boqol iyo sagaal iyo siddeetan beydka ah wa fi ljuluusi yaxtabii tawaaduca wa maratan kalqurfusaai khaadica majlisuhu xilmun wa sabrun wa xaya yabda'u bisalaami man qad laqiya wayusiru daakhila bilwisaada aw yabsudu sawba lahu ziyaada waxa uu sheekhu leeyahy isagoo sifaynaya akhlaaqdii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa filjuluusi fadhi markay noqotana yaxtabi waa dooyaysanayey tawaaducan tawaaduc ahaan isdhuldhig ahaan buu u dooyaysanayey wa marna yajlisu wuxuu u fadhiisanayay kal qurfusaay sida kadaloobkaoo kale khaadica isagoo ilaahay isu dhuldhigaya majlisuhu goobta uu fadhiyaa xilmun waa dulqaad wa sabrun wa adkaysi wa xaya iyo wa xayaa'un xishood yabda'u wuxuu ku bilaabaa bisalaami salaantuu ku bilaabaa man qad laqiya cidduu la kulmo ayuu salaanta kaga horreeyaa wayu'siru waa u doorbidaa addaakhila qofka soo galay bilwisaada barkimada wuxuu u tuuraa qofka soo galay aw amase haddaanu barkinta u tuurin yabsudu wuxuu fidiyaa athawba marada lahu qofka soo galay buu u fidiyaa siyaada si dheeraad ugu fidiyaa uu ugu fadhiisto waxaanu weli dhex mushaaxaynaa akhlaaqdii wacnayd ee nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee ilaahay ku ammaanay kaana khuluquhu lqur'aan waa akhlaaq sida muuqata haddii lagu dadaalo dadka iyo maxaa la ydhahdaa dadkuba ay ku hagaagayaan qofkuna shakhsiyadiisu ay ku wacnaanayso weeye noloshuna macna ku yeelanayso ee xaggii fadhiga siduu nebiguu fadhiisan jiray fadhigiisu dhowr nooc buu ahaa maratan wuxuu ahaa ittikaa ittikaagu waxa weeye sidaa marka kitaabka loo haysta la tarabucay cagaa laysu dhaafiyo kaana yattaki caguu isdhaafin jirayo sidaas tarabuc baa laydhaa sidaa marka kitaabka la ahriya dhulka la fadhiyo loo ahriyo waxaa la ydhaahdaa tarabuc ama ittikaa sida uu ku tilmaamay khataabi ittikaa kaloo la diiday baa jirto oo ah in labada gacmood xagga dambe loo tuuro qofki in laba gacmood xagga dambe u tuuro deetana sidaa u fadhiisto sidii qof yar oo kale marka waa laba itika mid sax ah oo tarabucaya kan fadhiga nebigu wuxuu badnaa ixtibaa dooyaysi intuu salka cagaadhulka dhigo cagahana uu saa u dhigo inuu labada gacmood sidaa labada jeeni uga qabsado ama jilbaha ku qabsado oo gacmihiisa ku dooyaysto ama maradiisa ku dooyaysto qaabka addoonyeysiga odayaasheennu u fadhiisan jireen nebigu waa u fadhiisan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh marna gacmuu ku doonyeysanayaa marna maruu isticmaalaya wa maratan mar kalena kalqurfusaa kadoloob caadi u fadhiisanayay kadoloobkii intuu cagaa ku fadhiiso qofku usaa u kadoloobsanayay ayuu u kadoloobsan jiray fadhigaa uu fadhiyaa maxaa lala fadhiyaa xilmun dulqaad baa lala fadhiyaayo goobtaa uu joogo waxa saayidka dulqaad waayo isagaa sayidulculamaa ah dadka dulqaadka ugu badanoo dadka la joogaana sifadii bay qaateen wa sabrun adkaysiyo waayaha adduunka waa loo adkaystaa lama jilaco lamana warwaro lamana walaaco wa xayaa ay wa xayaaun xishood waa inagii soo marnay inuu qofka dumar shabadda ah ka xishood badan yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa kaloo nebiga ka mid ah adaabtiisii wanaagsanayd qofkay iska hor yimaadaan sugi maayo inuu salaamee eh isagaa kaga horaynaya dabcan hadduu yar yahay iyo hadduu wan yahay hadduu yahay qani iyo hadduu sabool yahay kuu doona ha noqdee isagaa ku bilaabaya markuu nebigu leeyahay yusallimu alsagiiru cala alkabiir waalmaaru cala alqaacid waalqaliilu cala alkaiir waa xagga aadaabtiisa u kala wacan tahayba ka yar la raba inuu kaweyn kaga horreeyo salaanta ka soconayaana ka fadhiya isagaa salaamaya qolada yarna qoladaba iyagaa salaamaya laakiin nebigu lamaba sugi jirine qofka ka hor yimaada isagaa kaga horaynaya tarxiiban wa takriima qofka soo gala ee guriga ugu soo gala iyo halkuu joogana wisaadadu u tuuri jiray alwisaada inagu barkinta waxaynu u naqaanaa qofku markuu jiifsanaya inuu barkado wax kale kalenu goglannaa ama dermadheh ama qaacidheh ama allah allamasala axmed cawdheh waxbaa la gogladaa iyaga gogol waxau ahayd barkimada barkimaa la dhiganaya oo lagu fadhiisanaya qofkii kalena barkin kale u dhiganaya ku fadhiisanaya barkintu waxa u ahayd fadhi iyo ku kuseexad labadaba u ahayd marka qofkii guriga soo gala barkintuu u tuurayey isagu laga yaaba inuu boodka fadhiisanayay aw amase haddii marka aanu barkin haynin oo meel bannaanu joogo yabsudu thawba lah maradiisuu durkinaya koy uu ku fadhiyey ayuu faraqasaa u daadinaya deetna halka soo fadhiisuu odhanaya siyaada si labadoodaba u qaado ayuu u ballaadhinaya dhowr goor bay dhacday waxaa aad iyo aad u cajiib ah marka dadka odayaashu u yimaadaan ee waaya waxa garadka ah ee reeraha odayaasha u ah fidin jiray hadduu guriga joogana barkintuu u dhiibayo soo dhowaynaya dadka kale xurmada ku ayaa lamida ah maalin baa waxa u timi walaashii xagga ridaacada ashaymaa bint alxaaris baa u timi nebigu waa ka horbooday deetna aad buu soo dhoweeyey go'ina waa u fidiyey waxalla waxay doonaysana waa siiyey waxaa ka mida jariir ibni cabdilaahi albajali wuxuu watay col odayaal ah oo wafdi ah, oo markaa islaamaya si layaablu nebiguu soo dhoweeyey aad buu karaameeyey go'iisiina waa u durkiyey fadhiisa buu ku yidhi saxabadu waxan ya rasuul allah ninkan sida aad u soo dhowaysay jariir bn cabdilahi albajali waa sidee wuxuu dhi haada kariimu qawmi faida ataakum kariimu qawmin faakrimuuh waa ninkani tolkiibuu ugu karaamo badanyey reer buu oday u yahay nin qiima leh oo dadkiisu qiima u yeelan hadduu idiin yimaado idinkuna qiimeeya oo ha qiimo tirina marka qaabka in loo dhaqmo oo karaamada iyo wanaajinta iyo dulqaadka iyo deeqda iyo waa akhlaaqdaynu ka baranayno nabigeenna kariimkaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa filjuluusi fadhi markay noqoto yaxtabi waa doonyeysanayaa ama gacantu ku doonyeysanayaa ama maro tawaaducan isagoo isu dhuligaya ilaahay wa maratan marna yejlisu wuxuu u fadhiisanayaa kalqurfusaa'i alqurfusaa waa kadaloobka kaynu idhaahno khaadican lilaahi isagoo ilaahay u majlisuhu majliskiisu xilmu waa dulqaad wa sabru waa adkaysi wa xaya iyo xishood oo goobtiisu goob fadqalala maaha goob qayla iyo qowqow kale maahee waa goob laysu dulqaadanayo oo laysu adkaysanayo oo la kala xishoonayo yabda'u bisalaami salaamtu ku bilaabaa man qad laqiya ciddii la kulanta isaga wa yu'iru waa isu dhaafiya addaakhila qofkii soo galay wuxuu isu dhaafiyaa bilwisaadati barkinta barkintii uu ku fadhiisan lahaa qofkaa martidaabuu u qadimaya aw amase yabsudu waa u fidiya athawba maradii uu ku fadhiyey lahu lidaakhili ka soo gelaya siyaada si dheeraada si u wada deeqi karto laysa yaquulu ma odhanayo fi ridaa ay fii xaali ridaa xaaladuu raallida yahay walqadabi iyo xaaladuu cadhaysan yahay qad canhu baal ma odhanayo siwalxaqi waxaan xaq ahayn hadduu cadhaysan yahay iyo hadduu raalli yahay waxa la hubaa waxaan xaq ahayn aanan odhanayn khud qaado hu qawlkiisa qaado waktubi qorna yacidu waa waaniyaa biljiddi si dhab ah ayuu waaniyaa idaa maa dakara hadduu dadkaa la xasuusinayo si dhab ah oo noolnool oo aan jilicsanayn ayuu u waaniyaa kaanahu waxaad moodaa mundiru jayshin ay mundirun can jayshin inuu col ka digayo col soo socda nin ka digaya inuu eegyahay oo xadara uu sii digayo wayastaniru waa ifi jiray wejhu wejigiisu waa ifaa insura haddii la farax geliyo takhaaluhu waxaad moodaysaa min asuruuri min ajli suruuri farxad awgeed waxaad moodaaba wejigiisa badraa dayax shan iyo tobnaad ayaad moodaa saddex arrimood buu sheekhu kaga hadlayaa halkanoo nebigu maadaama uu bashar yahay ou yidhi qul innamaa ana basharun milukum yuuxaa ilaya bashar kol hadduu yahay waa cadhoonaya marna waa raalli noqonaya waa laba xaaladoodoo la maro labada xaaladoodba nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi midna tallaabi maayo hadduu raalli yahayna xaq buu ka hadlayaa xaqa ka taraari maayo hadduu cadhoodayna xaq buu ku hadlayaa cadhadu ma taraarinayso mana dhaafinayso weygii saxda ahaa iyo sidii laga doonayay waayo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilahay baa saa ku abuuray inuu so ahaado muctadil fii xaalatay alghadabi walrida inuu dhexdhexaad ahaado waanu ka baryay ilaahay oo wuxuu yidhi wa as'aluka kalimata alxaqi fi alghadabi walrida xadiiska dheere camaar ibni yaasir ee lagu ducaysta atixiyaadka allahuma bicilmika alghayb wqudratika cla alhalqi axyinii maa calimta alxayaata khayran lii watawafanii ida calimta alwafaata khayran lii wa ducaa cajiiba waxaa ku wa as'aluka waxaan ku weydiisanayaa kalimata alxaqi fi alghadabi waalrida markaan cadhaysanahay inaana xaqa tallaabin markaan raalli ahay inaan xaq tallaabin waana labada gooree xaqa laga taraaro markuu ku ku jecel yahay waa uu ku ammaanayaayo waxaanad lahayn iyo waxaad leedahay buu isugu kaa darayaayo cirkuu ku gaadhsiinaya samaawaadka malaguu kaasoo kuu dhowaynaya barri buu ku nacayaayo wixii aad lahayd iyo wax kastaba wuu kaa rifayaa shaydaan buu ku gaadhsiinaya marka marna malag buu kula doonanayaa marna shaydaan buu kula doonanaya maxaa meesha ka maqan maxaa ka maqan wasadkii baa ka maqnaya dhexdhexaadkii maalintuu ku ogolya waa inuu intaada ku siiya waxba kugu darin maalintuu ku necab yahayna waa inuu intaad leedunku siiyo oo aanu waxba kaa rifin nebiguna qadiyaddaa waa ka hadle wuxuu yidhi axbib xabiibaka hawnan maa casaa an yakuuna baqiidaka yowman maa ninkaad jeceshahay ha wada jeclaan ha liqin berri baad nici kartaaye wax la hadh kaad necabtayna wa abqid baqiidaka hawna ma casaa an yakuuna xabiibaka yowman maa kaad necabtayna nicin berri baa lagayad jeclaato marka maanta media soo istaagteed baabah kaga dhigto iyo zero oo hadhowta isku gruub iyo isku qolo noqotaan maxaad odhan barrin waxaad odhan taha sidaa maan moodayno waxbaa ii soo baxayo tanaanad moodayn biley haddana marka ummaduun aan bireeg lahayn oo kolba u dhaqaaqo uu wada dullaamaya lama ogola sharcigu ma ogola waa inuu dheelitir yahay dheeliga waa in laga ilaaliya waxaa kaloo cajiib ah nebiga waxaa ka qori jiray xadiiska iyadoo makaba la joogo cabdilaahi bnu camr bn alcaas wiil yaroo dhallinyaro ah oo dadaalaya ka qora quraysh baa ishkaal ku furo waxay ku yidhaahdeen waryaah qofkana daba socota warqadda la daba socota waa bini aadan mar buu cadhoonaya cadhadii qoraysa mar buu kaftamaya kaftagii qoraysa mar buu dhab ku hadlaya dhabtii baad qoraysa aduu miyaad iska qoraysaa wiil yarna u haayo wuu joojiye mala waxbaa ka jira arrintaa saasaan maqlay uktub fawaladii nafsii biyadi maa kharaja min hada ilaa xaqun war qor buu idhi allaha nafteedu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye kaa waxaa ka soo baxa uun xaq ama aan cadhaysnaado ama aan faraxsanaado wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa laysa ma odhanayo fi ridaa fii xaali ridaa ma odhanaya walqadabi cadhada qadcan waa hubaal eh siwa alxaqi waxaan xaq ahayn ee faqud qaadahu kalaamka nebiga waktubii qor yacidu waa waaniyaa biljiddi idaa maa dakara hadduu dadka waaninayo idaa dakara bay hayde maad wasilo nebigu markuu dadka waaninayo ama khudbad jimca ha noqoto ama mid ciida ha noqoto ama kusuuf iyo khusuuf ha noqoto amaba ha noqoto kelmad caadi u jeedinayo wuxuu u jiray si dhab ah oo diiran oo nool si yaroo liidata oo sii dhimanaysa uma hadli jirin ee si nool buu hadli jira waayo waxbuu dawaynaya waxbuu dhalaalinaya akhlaaqiyaad adkaaday oo daxalaystay ayuu doonaya inuu qalbiga ka adka ee ka dhalaaliyo markaase saxaabadu waxay idhahdeen kaannahu mundiru jayshin mundirun can jayshin weeye khaafidkii baa la nasciyey inuu ka digayaad moodda ninka maanta war caadiya kuu sheegaya de isagoo habiya kuu sheegaya waaniyo halkan waxbaa ka eri jirayoo laba is haystayoo dee waa la kala hadlayo waa caadi xaalada caadiya laakiin col halkan soo ama guriga miyuu odhan karaa waanmiyuu odhan karaa waa inuu isagoo aan caadi ahayn gacmaha tuuro oo marada tuuro warhayaay ile waxaa soo socdaa soma ila xaalada hadduu imika ciidan soo arko kaag fadhiisto bal xaalada ka warrama maxaa la sheegaya qolana halkan aan ku soo yar arki kaa qalbigiisu caadi noqon maayo qof caqligiisu markaa dee nebigu wuxuu arkay oo la tusa wax ciidan kasta ka daran naar baa la tusay naar buu soo arkay idan ma waxaanu marada dadka u tuurinba kaannahu mundirun can jeyshi xadarow ka digeeya oo muxuu odhan jiray weliba sadbaxakum wamasaakum waxaad mooddaa inuu leeyahy war wuu idinku waabariisanaya ama wuu idinku gabaldhacsanaya caawu idin miraya ama subaxa ayuu idin gelaya taasi waa markuu wacdiyayo xagga kale marka loo warramo ka war nebiga war farxadla marka la siiyo maadaamuu ahaa qof saafi oo nadiif ah warko dhan waa ka muuqan jiray cadhaduna markiiba way ka muuqan jirtay farxadduna markiiba waa ka muuqan jirtay cadhadaba inagii soo marnayoo xidid baa bartaa ka boodi jiray misay saxaabadu garan jireen marka war fiican loo sheegana wejigaa dhalaali jirayoo waxaad moodi jirtay tayixiyoo soo guuray oo halkan degay baad moodaysa wayastaniiru waa ifaya wejhu wejigiisa ayaa ifaya in sura haddii la farax geliyo sura waa alfitlaaq takhaaluhu ay tadunuhu waxaad moodaa min asuruuri min ajli suruuri farxaad awgeed badra baad moodaa tayax shan iyo tobnaad yamnacu waa diidaa an yamshiya inuu socdo axadnaba khalfahu gadaashi qofna inuu gadaal socdo waa uu diidi jiray bal eh khalfahu gadaashiisa malaa'ikullaahi malaa'igta alle ayaa ah al axad ilaaha kelida ah malaa'igtiisii baa ka dambaysa walaysa ma aha yezii mid abaaliya sayi'an xumaan bimilihi xumaan la mid ah kuma abaalin jirin laakiin ha yeeshee bicafwin cafis wa bisafxin dhaafid ayaa fadlihi ayaa ilaahay fadalah alla ku fadilay waaye sheekhu wuxuu ka warramayaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu soconayo sidee loo raaci jiray waxaa loo raaci jiray inuu yidhaahdo khalluu dahrii lilmalaa'ika dhabarkayga malaa'igta u daaya iga horreeya taqadamuu wuu ugu dambayn jiray deetna waa hor socon jireen waa bicagsi ficli e, mutakabiriin dadka iskibriyaa saa ma yeelaan ninka iskibriya muxuu rabaa xataa nin la soo sinaada ma rabo waa inu agga dambawda mara saantacooriyo agga hore socdo idhahdo hogaamiye baanay si aan loo caddaatay inaan hogaamiye inaan nin xataa dhinac joogsada waa inaanu jirin dhammaan waa inay xagga damba wada maraan nebigu laakiin wuxuu odhan jiray socda khalluu dahri lilmalaa'ika dhabarkayga malaa'igta u daayo iga wada horreeya darsigaasay ka barteen cumar bnu khadaab iyo saxaabadii waaweynaa darsigaasay ka barteenoo cumaroo lugaynaya ayaa wuxuu arkay saxaaba daba socota sulu horwaayse see dee waan kula soconnaa markaasuu yidhi laa tafcaluu fa innamaa hiya dillatun litaabici qofkii taabicee socdayna waa u dulli wa tarafucun lilmatbuuc kana way kibrisaa kana way dullaysaayee saha inay garab socotaan oo garbahayga qaadaan inay hor socotaan kala doorta laakiin hay daba soconina maxaa yeelay kana kibir bay ku ridaysaa la daba socdo oo mar alle marku soo eego laba dhinac arko waxa daba ugaamaya hoyoy habeen dhalad baate noocaa kaba lama arag adigu dahab baad ka samaysan waxaan kala digay ka abuurayin markiiba waxba waxbaa gelaya markaasaan intaas u gelin waa inay dadku caadi u wada socdaan iminkana dee brotocool baaba laga dhigayo gaala nidaamyo kala dejiyayo waxa weya wax lagu leeyay aduu badow baa tahay noocanaa loo socdaa nooca loo dhaqmaa waa noocan badoonnimadu maxay noqonaysaa shaygii saxda ahaa ayaa badoonnimo lagu tilmaamaya yamnacu nebigu waa diidi jiray an yamshiya inuu socdo khalfahu gadaashii axadun axadnaba bal eh khalfahu gadaashiisa malaa'ikulaahi alaxad malaa'igta ilaahay allaha keliya alaxad waxaa laga sifaynaya allah allaha keliya malaa'igtiisa ayaa ah gadaashiisa waxaa kaloo intaa u dheer markay safar tahayna waxyaalo badan buu qaban jirayoo qofka wixii dhuma ee meelaha ku ambada iyo alaabada lunta iyo waxyaalahana waa soo qaadi jirayoo markay safar tahayna waa ugu dambayn jiray wuxuu intaa ku sii daray xumaan lagu sameeyey xumaan kagama abaalgudin walaysa ma aha yasii mid ku abaaliya sayi'an xumaan bimilihi mid la mida laakiin ha yeeshee bicafwin wa bisafcin fadlihi ay fadalahu ilaahay wuxuu ku fadilay cafwi iyo safxi cafwiga iyo safxigu waa ay kala sii xeeldheeryihiin safxigaa sahlan safxigu waa maxay marka lagu dhibayo inaad ka jeesato ka weji dadabto oona jawaabin cafiguna oo macaali inaad laabta ka masaxdo facfu wasfaxu marka labadaba waa la imanaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh tilmaanta noocaasana ma aha tilmaam nebigu mar dambe uu yeeshaye ilaa iyo tawraad baa lagu sheegay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qolooyinkii dhibaya saddex iyo tobanka sannadood ee markuu hijroodayna ka daba tegay intaasoo dagaal ku qaaday maalintuu ka xoog roonaaday muxuu yidhi maa tadunnuuna annii faacilun bikum ka warrama qurayshay maxaa filaysaan inaan yeeli doono ila waynu sognahay sidha ahun kariimun wa bnu ahin kariim walaal wanaagsanna waa tahay walaal wanaagsanna wuu ku dhalay maalintay xuntay bay kuwa la taqaanaa sooma maalinta laga xoog bato ayaa walaal ka xasuusataa maalintay eryanayeen ee wax walba ku dhufanayeen walaal ma ahayn miya ya maalintay qixinayeen walaal ma ahayn maalintii midyaa loo soofaysanayay walaal ma ahayn nebigu ma odhanin kan dalaca kan xidha kaa deldela kaa kurta ka jare wuxuu idhi idhabuu fa antum tulaqaa weliba towraad waxa la sii sheegay laa tasiidu shiddat ldaa calayhi ilaa xilma marka aad loo sii dhibo aad buu sii dulqaataa sidaa awgeed baa niman badan oo yuhuudi way tijaabin jireen ninka lala sayd ibnu sacna oo yuhuudi ah, intaa wuxuu raadinaya nebiga sifooyinkiisii wuu wada helay mid baa u dhinnayd labaa u dhinnaa dabeetna mar labadii buu raadinayaa nebiguu amaahiyey raashi xillina way qabsadeen xilligii oon gaadhin ayuu yimi isagoo li saxaabada dhex jooga markaasuu dabcay inuu hadalka hadal ugu qadhaadh ku idhaahdo suu yidhi walle wixii la sheegaya waa dhab reer bini cabdilmutalib waa nahaab baa la waxba kama soo baxaan wixii aad iga qaadatay afkaad iska maraysay soo dhowr cisho ka dhiman yihin saxaabadii waa boodo damca inay wax ku dhuftaan nabigu wuxu kaadiya deetana weli waa la hadiday cumar oo kala hadiday wuxuu idhi maya waynu kala qaadanay waqtigiina waxbaa dhiman waan cumarow kaxeeyo sii raashinkiisii intaana ugu dar intaas waa hadiday intaad hanjabtay ee ninka aad yargelgishay intiina sii markii alaabtiisii la siiyey waxna loogu daray ayuu soo noqday siduu waxaan raadinaya sifooyinkii o dhan waan hayaaye dhibaato marka lala yimaado la dhibo kama aargoosto kow marka aad loogu sii xumeeyana isna wanaag buu kasii qaada iyo cafis labadiina waan hayaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamedan rasuulullah tijaabay ka ahayd waxaa sidaa ku islaamay qaar badanoo yuhuudda ka mid a ah, xataa gabadhii sumaysay ee sunta u qarisay ee uu nebiga ka cunay marka hore u cafiyey intuu ku yidhi maxaa kuu kalifay ay tiri waxaa igu kalifay waa meel waloon gallaba waad naga saarta waxaanse hadduu boqor yahay ku dhinto hadduu rasuul yahayna waa loo warrami doonaa iska cafiyey laakiin markuu ku dhintay bishri ibnulbaraa ayuu yidhi iminka dee lagu cafiyi kari maayo naf baad markii baa la qisaasay kaana yuxibu alfa'la miman dakara wa kaana yakrahu itibaaca atiyara kaana yuxibu nebigu wuxuu jeclaa alfa'la saadaasha minman ciddii dakarah sheegta ciddii saadaal sheegtaba aad buu u jeclaa waa soo dhowaynayay wa kaana yakrahu wuxuu nacbaa itibaaca atiyara diyarada in la raaco baasaysiga atiyara waa baasaysi laba arrimood oo aan xagga qaabka isshabbahaya ayaa midna nebigu jeclaa midna nebigu nacbaa mid waa fa'li inkastoy magaca ka xumeeyeen oy faal yidhaahdeen faal sixirkii faal yidhaahdeen waa faligiioo hamsiun laga tuuray faligu waxa weeye wax wanaagsanoo diintu ogoshahayoo hadalka ayaa xagga wanaagsan loo qaadaya atiyarana waa hadalkii iyo ficilkii oo xagga xun loo qaado waaba intaasba hadal baad maqlaysa wanaagsan tafsiir wanaagsan baad saaraysa qofbaa bukay markaasaad maqlaysaa yaa saalim kii badbaadayo salim insha allah wa inagaa maqlay saalimo wuu badbaadaya haye deetana xaaladaad ku jirta meheradaad furaysay ninkii kuu soo gelay ugu horrey mubaarak baa la odhanayay saati ninka mubaarak baa la dhaa maasha allah meeshii barakoodeed xagga wanaagsan baad hee u fasiraysa nebigaiyo qurayshoo jiqisku ah oo intaasoo nin ay ku kala kaceen wadahadalkii ayaa waxaa halkaa ka soo maqday in la suhayl ibni camar suhayl nebigu wuxuu magaciisa wax kala baxo wuxuu idhi qad suhila lakum amrukum suhayl baa yimi waaru ilaahay waa inoo sahla hawshii oo dhamaatay khalaas maalintuu khaybar ku duulayey ayuu dha ariiqan maxaa la ydhaa sacab adayg suu yidhi naga daa kan kanna maxaa murugo kanna naga daa kan maxaa la ydhaa ariiqan marxab cala raxbi waasac weeye kanaa khayrku ku jira bimacnaa ereygiibaa xagga wanaagsan loo macnaynaya ereygii ayaa xagga wanaagsan loo macnaynaya ilaahayna macnaha wanaagsan iyadaya niyadda wacan ay kugu abaalinaya ana inda xusni danni abdi bi wa ana macahu idaa dakaranii atiyara waa baasaysiga iyana waa maxay hadal iyo ficil iyo waqti ayaa si xun loo macnaynaya guumays buu arkaya inaa lilahi wana reerkii cid baa ka dhimatay khalaas ya oo guumays maxay ogtay ya waxaa la odhanayaa lam sala ala maxamed waxyaalaha akhri jireen muxuu ahaa marka la arko yiniin baashii la odhan jira yiniin dacwada hoodalay waraabaha maxay odhan jireen ya qof waxbay sheegi jireen qof dumaroo gaari keligeed raacday waa tiyara waa gudcur sagaal iyo arbaca bilu dambayse iyo sabti gowrac alaasa muquuni waxyaala iyo kun shay bay akhriyi jireen waxaasoo dhani waa baasaysi baasaysigii inuu dhammaaday hamoodina xataa gaaladu gaaladan talaawan horemarooday waxbaanu gaadhnay may gaadhin weli baasaysigee marayaan nambarkan taydhiinka la ydhaa saddex iyo tobanka anlaki nambarba u yaqaanaan nambarka bilaa nasiibka way ka boodaan markay wax tiranayaan labiyo toban afariyo toban waa akhbiya waa doqmo haddaan imika labiyo toban ka boodon afariyo ku macneeyo kaan afariyo toban ku idhu muxuu noqonayaa un weligeed bixiya haddaan shan iyo toban muxuu ahaanayaa un saddex iyo toban waa diyaara waa baasaysi waa la baasaysanaya waayo baasaysiga ma soo gelaya sheekadii islaamaheenna inanka curid midigta ha la ee inanta bidixda ha la dejiyo mise waa uun curadka oo la yar ixtiraamayo odayaasha la weydiin doonaa midigta waxa loo dejinayay ma baasaysi bay ahayd mise ixtiraam bay ya ixtiraam bay ahayd way ka baxaysaa markaa diyaaradii baasaysi marka baasaysku wuxuu gelayaa xayawaanaadkii wuxuu gelayaa wakhtigii wuxuu gelayaa goobihii wuxuu gelayaa hadaladii waxaasoo dhan buu gelaya kaana yuxibu lfala miman dakarah wa kana yakrahu itibaaca tiyara baabu dikri khuluqihi sal allahu aleh wasalam fi acaami washaraabi wamutacalaqaatihima halkana waxaynu gelaynaa akhlaaqda nebiga markay cunno tahay iyo markay abitaan tahay iyo wixii ku tacalluqa dabcan abitaanka iyo cunitaanka in wax la cuno oo wax la cabbaa wa dhaqan aadame wixii aadama ahi ama makhluuq makhluuqoo dhanba dheh makhluuqoo dhan waa dhaqankii wax nebiga u gaara maaha marka inaad wax cuntay inaad cabtaa waa jibilli waa abuur sidooda ajar ugu heli maysid laakiin niyada wanaagsan haddaad niyo wanaagsan wax ku cunayso iyo kayfiyadda ood nebiga kaga dayanayso labadaasa ajar lagu helaa waan qadaynayaa nebiga allah qadeeyey waxba ku heli maysid laakiin niyada haddaad wacnayso tiraahdo cibaadadaan ugu xoogaysanaya ajar baad kayfiyadii helaysaa kayfiyaddii nebigu u cunayay ayaan u cunayaa iyana ajar baad ku helaysaa qadiyadda wixii aad jecesha iska sheego waxba garabka odheellada ku yarayn waayo garab wada maqleenoo garab bay wada raadinayaan kiina muxuu yidhi ninkii mutalabka ahaa garab wada weydiy wuxuu yidhi anma malag baan kuu gowraca marka wuxuu maqlay malaggaa garabiyo badan moogte nebigu katifka iyo diraaca waan doona wuu jeclaa wa jacayl khilqiya adna shay baad jeceshahay noocu doonu noqon karaa kaa jecesha iska cun isna mid buu jeclaa sunna maaha jeclaanta noocaasi waa jibilli wa abuur laakiin kayfiyadda qaabku nebigu u cunayay iyo niyada lagu cuno taa weeye ta lagaga daynayaa tanna dee cilmi ahaan iyo aqoon ahaan baynu baranaynaa wuxuu yidhi sheekhu raximahullah walam yacib ma ceebayn qadu weligii nebigu ma ceebayn acaaman cunno yaxduru uu soo xaadiro yakuluhu waa cunaa hu cunnadii in yashtahi hadduu jeclaado aw yadaru ama waa ka tagaa walam yakun ma ahayn juluusuhu fadhigiisuna muttaki'an ittikaa mu ahayn fii xaalati alakli cunitaanka markuu cunayo muttaki mu ahayn walaakin ha yeeshee muqciya muqci buu ahaa mid cagtiisa ku fadhiista iqcaa buu samaynayaa qodob cajiibuu ka hadlayaa waxa weeye nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi cunno kuma hadli jirin cunno kuma hadli jirin mana ammaani jirin mana caayi jirin waayo cayda iyo ammaantu maxay tilmaamaysaa qofku inuu yahay nahim hunguri badan oo marna u ammaanaya bal waxaan cajiibkaa eg bal waxaanhudheelkaas eh, wuxuu hayo maalin dhowto waxaan ka cunay waxaad dareemaysaa caqliyadiisaba inay cunna fadhfadhido hadduu khudbad ka dulgalo maanto dhan uu ka dulguuraabana iyana waxaad ogaanaysaa inuu xoogay qorqotanimo ku dambaysay marka waa ninay soore kaa qaaday waa ninay seefi kaa qaaday nebigu laba khiyaarunbuu lahaa hadduu waxaanu arkay inuu munaasib yahayna waa cunaa waxbuu ka cunaa haddaanu munaasib inuu iskaga tegayay khalaas inuu ciddii karisay daalac u raacay iyo maxaa milixa ugu maxaa kuleelka ugu badiseen maxaa kan iyo keer u samayseen midna ma odhan jirin shuqulka gobtuna waa caynkaa marka waa inuu qofku cunadaas isqiimeeyo hadday ku anfacaysana wax ka cun haddii kalena dhiman mayside ee ka toobiye walam yacib ma ceebayn qaduu weligii ma ceebayn طacaaman cunno yaxduru isagu uu soo xaadiray yaakuluhu u cunaa in yashtahi hadduu jeclaado aw yadaru amuu iskaga tagaa qaabka markuu cunayo sideebuu u fadhiistaa walam yakun juluusuhu muttaki'a ittikaaga ayaa la diiday marka aad wax cunayso itikaaga markii dhaweytaynu tilmaanaye culimada xadiisku waa isku hayaan abu sulaymaan alkhadaabi wuxuu leeyahy itikaagu waa in cagaasaa laysu dhaafiyo sidaa uu fadhiyo wahib oo kale wey cagaasaa lu fadhiiso laysu dhaafiyo waxay len qofku hadduu cagaasaa isu dhaafiyo wax badan baa laga yaaba inay ku tagaan uu diyaargaroobeeyo waxa weeye fardaduu furtay lamana rabadi inuu qofki ilaabo taa way ku macneeyeen qolna waxay dh me itikaag waxa weeye in gacan xagga dambe la mariyo oo qofkii inuu sidaa u kala janjeedho taana waa caafimaad darro hungurigii cunada qaadila ayaa kala maroora labada macnaba sii labadaba magac waa xambaaraya midna uu kala maroorayo de cunnadii laga yaabaa inay uu kuba saxdo midna qaabkuu fadhiyaa qaldan si aanu wax badan u qaadanin kaana yajlisu muqciyan iqcaag waa laba nooc intuu faraha hore saaro dhulka inuu labada cidhbood ku fadhiisto iyo inuu lug keliya ku fadhiisto lugta bidix ku fadhiisto sidaa uu fadhiyo saleebaanoo kale lugta bidix ku fadhiiso te uu taago cagtii waxay haysaa calooshii way xanibaysaa wax badan ma qaadi karo in yaroo waxoogay u qaadaya khalaas marka qaabkaa mustofis baa laydhaha mustofis qof isdiyaarinaya inuu kaco kale aad moodda inuu sii kacayo walam yakun ma ahayn dabcan waa haddaanu kursi ku fadhiin haddaad kursi ku fadhido miisay ku taalo dee qaab keliya leedahayoo iyadu qaab kale ma laha lakiin waa marka dhulka lagu cunayo walam yakun ma ahayn juluusuhu fadhigiisu mutakiyan mid ama cagaha isdhaafsaday ama gacanta xagga damamariyey fi xaalati lakli xaaladda cunnada walaakin muqciya yucjibuhu nebigu wuxuu jeclaa addiraacu jeeniga ayuu jeclaa markay adhiga tahay jeeniga ayuu jeclaa iyo wadubaa'u baalka inagu araa dubbaha jirnay amaamka noociisa weeye hamaamka isku noocyiin wlcasalu lmaxbuubu malabkii la jeclaa nebigu waa jecel yahay wlxalwaau iyo xalwada wayakulu nebigu waa cuni jiray albitiikha xabxabka ayuu cunayay iyo wlqisaa khiyaarka baalka la ydhaahdo biruabin buu ku cunayay timirta rutabka la ydhaa yabqii bihi wuxuu ku doonayaa addawa'a caafimaad buu ka doonayay saddexdaas cunkooda yaquulu wuxuu odhanaya raawiga warinaya yudfi wuu ku bakhtiyaa bardudayni labadan qabowgoodu waxay bakhtiyaan xaradaa kaa kulaylkiisa waa rudabka kulaylkiisa ayaa labadanu ku bakhtiyaa wa kullu irshaadin wanaag kasta iyo hanuun kasta fa canhu xaggiisa awkhida laga qaatay nebigu dabcan wuxuu iska jeclaa diraaca jeeniga ayuu jeclaa oo dabcan dee garabkiina la socdo wa dubaa adubaa waa fasiilada shamaamka nooca weeye inagu berigii hore magaalada waa ku arki jirnay araadu baynu odhan jirnay noocyadaasi waa nooc badan oo qaar cas iyo qaar akhtara nooc walba waa leedahay kaana yakulu dubbaa bal anas maalik wuxuu yidhi qascad baa nebiga la cunayay xeedho fa kaana yatatabacu dubbaa wuxuu nebigu dabagelayay addubbaa buu dabagelayo meeshuu ku arkaba waa ka qaadanayay dabcanna culimmadu waxay idhahdaan kul mima yaliik halkaaga ka cun waa markee waa marka cuntadu nooc keliya tay hadday laakiin kala noocnooc tahay oo rag xaggaa ay marto noocii wanaagsanaa oo adiga lagudhaa kul mimayaliig waxaad leedahay maanta mimayaliig maaha maanta <laughs> kul mimayaliig shaqayn mayso waad wareegaysaa maayo way kala duduwanaata marka markay nooc keliya tahay umbaad koonaha ka cunaysa waayo nebigu rudab wuxuu ka qaadanayaa dubaagii dhan walba wal waalcasalu maxbuubu malabkii macaanaaye la jeclaa ee ilaahayna subxaana wa tacala ku tilmaamay shifaaga isna wuu jeclaa waalxalwaa xalwadeenna la walaaqaha moodin wax kasta oo macaan lagu daro ayaa carabi xalwaa tidhaah haddii caanaha la macaaneeyo haddii shaaha la macaaneeyo haddii cunada wax lagu daro lagu walaaqo macaan wixii macaan lagu daraba alxalwaa bay idhahdaan carabtan iminka joogtaana alxalwa nacnacaa bay u yaqaanaan nin caraba oonu bere meel ka wada shaqaynaynay ay wuxuu hi ardayda maxaanu siinaa berri waa xafladii saasuu aan kuhi adu maxaanu siinaa suu yidhi siinaa alxalwaa saan kuhi oo oh, markaama kees baa la soo qaadaya kees muxuu yihi isagu show wuxuu jeedaa nacnac anna waxaan u jeedaa baasheennii baafkeennii weynaa saxankii weynaa mar dambu dhaqaaqo dukaan kasoo buu ihi hada alxalwa audu billah kan anagu ma nidhaahne <laughs> nacnac iyagu nacnaaca waxaydhan u taqaana nacnaaca geed xamarkeena baalkii la odhan jiraye hawdadka ka baxe uduga yar leh ee shaha lagu daro hada huwa nacnaac waa yahay wayakulu lbidiikha albidiikh waa xabxabkeenna caadiga waalqisaa waa khiyaarka baalkan akhtarkaa ah ee la googooyo qolooyin dumaraha baan weydiiyo khiyaarun baan idhahnaa bay idhahdeen idinkana waa idin magaalada waa yaalla saasay u jartaraano akhtar khiyaarun baynu idhahnaa meynaan soomaaliyeen soo ma waaye khiyaarkaa ku haddaba saddexdana cajiibah nabigu wuxuu isku cunaya rudab rudabku waa timirtu markay bilowga tahay ee dheecaanku ku taagan yihi kulayl bay kulaylkeeda ma rabo calooshubani waxbaa laga qaadaa wuu iska qaboojinayaa muxuu ku qaboojinayaa xabxabkoo idinka arkayoo kolley haddii xataa meel kulula dhigo iska qabooye kulaylkii timirta iyo xabxabka qabowgiisii khiyaarkuna waa qabooye inkastoo anugu aanan qabow badanba ku arag labadan qabowgoodii iyo kaa kuleelkoodii ayuu isku dhex darayaayo meel dhexa isla imanayaan way noqotaa qoladan laakiin imka carabtee joogtaa rudabkii waxay geliyaan talaagad oo halkii nebigu xabxabka ku qaboojinayay iyagu wax ku qaboojiyaan bay heleenoo tallaagad yaroo lala wareego ayaa laga soo saaraayoo dee timir baa ninku qadayoo maalin cunayna tan yaryar baynu moodayni intaasay leegtay marka haddaad mar si fiican dhinacyd uga goosato sidii waslada laga yaaba inaad shan goor aad goosato ama lix jeer aad goosato weyni waxay ka qabto markaa rudabku waa taasu waatay loogu macaan uguna fiican wayaakulu waa cunaya albidiikha buu cunayay walqisaaa khiyaarka birudabin buu ku cunaya timirta rudabka la yidhaahdo yabqii bihi dawaa dawa ayuu ka rabay yaquulu wuxuu odhanaya raawigu yudfi wuxuu ku bakhtiinayay bardudayni labadan qabowgoodu waa bidiikhyo qisaaga ee xaradaa kaa kuleelkiisa waa rudabkaeh wa kullu irshaadin hanuun kastana fa nabiga nebiga xaggiisa awkhida laga qaatay yaakulu wuxuu ku cunayay bilasaabici alaaati saddex farood buu ku cunayay yalcaqu waa leefaa haa faraha ayuu leefayaa liqasti dilbarakati liqasti isagoo u jeeda dilbarakati barakada yabdau waxa uu ku bilaabaya bismi illaahi magaca ilaahay uma yahtimu wuxuu ku khatimayay bilxamdi mahad fii shurbin waaklin yaamu fii shurbin cabitaan iyo waaklin cunitaan yadcamu uu cuno yashrabu waxa uu cabbi jiray fii alaatin anfaasan ay anfaasin saddex goor buu u kala neefsan jiray yamusu waa miiganaya waa muudsanaya biyaha fa huwa iyo miigashada ayaa ahna'u u hunguri mar badan ikhtilaasan siibidda lam yatanafas kuma dhex neefsanin ina weelka kuma neefsanin id yashrabu markuu cabbayo yubiinuhu waa ka fogaynayay can fiihi afkiisa fa huwa sidaa ayaa adyabu wanaagsan qabaadu qurux badan oo islaamiya oo hufan ayuu nebigu wuxuu cuni jirayoo markuu wax cunayo ee aanuu qalab isticmaalayn saddex farood buu ku cunayay riwaayad kale oo alxaafid alciraaqi xaafigan laftiisu warinaya filixyaa wuxuu yidhi yusaaniduhu biraabicin tu afraadna waa ku xoojin jiray tu afraadna xadiikaas wax badan buu qabanayaayo saddexda waxa laga yaaba inay kugu yaraadaan yusaaniduhu biraabic markaa suulkiiyo saddex markaas ugu darto waxoogay wanaagsan bay kuu qaadaysaa jaqafo waxoogayah hee ayay kuu noqonaysaa laakiin maxaa la diidan yahay noocii sagxadda idaa baabacada hee majarafadaa lama ogola asalbana xataa caafimaadka waa u xun waxaa laga yaabaa intan qowlolada iyo dhinacyada iyo meelo badan he ay mariso ninku hadduu gariyo shaarooba leeyahayna waba isla mashaqoobaysa waayo afkan saddexdani malgacaddii bay shabahayaan soo marka qaabkaa yara wanaagsan iyo afar mid kale ku dar haddaad doonto waa in la cuno shantaba waad ku qaadi kartaa laakiin waa inaad ka ilaalisa uun waxuun adiga itaalkaaga ka weyn iyo afkaaga yalcaquha axaadiistu waxay tilmaantay nebigu inuu farahiisa intaanu farexalanin inuu muumuusan jirayoo horta cuntadii ma dayacmiso waxa laga cunto badanoo halkan la socotay inay aana dayacmin kow waa mar labaadkee weelka lagu faraxalanayo gacmiyoo lasii nadiifiyey ood adigu sii nadiifisay ayaad ku faraxalanaysaa dabeetna farxalka wuxuu noqonaya farxal caadiya laakiin iyagoo macasuugadii wixii o dhan la socdaan haddaad sidaa tidhaahdo qof dambeo kaaga daba farxalan karaa ma jiraayo yalcaquhaa waa haddii faraha loo celiyo sheekha shaarixu wuxuu celinayaa weelkii yalcaquhaa weelkii ayuu murdinaya oo damiirka in loo celiya qascaddii dabcan waa markay cunno ku jirto waayo nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray naxnu qowmun laa na'kulu xataa najuuc mama cunno cunnada ilaa aan u gaajoonno wa idaa akalna laa nashbac haddaannu cunno bilownana kama dibirnee markaannu xoogay kifaayad qaadana iskaga kacna hadday badnayadood ka kacday dee murdinimo taallaba soo laakiin hadday in yar ahayd u sii nadiif waana barakadaa ku jirta waxaa kaloo yana cajiiba marka casuumadaha la joogo annagay nagu dhacday qaxoontiyadii dhallinyara xadiista loo dhigo loi barakadii ku jirta dumarkuna way soo dhaafiyeen ducadii wixiiba dhallinyarta waxana barakada gaadha dumarkiiba meeshu way ku qadeen marka dhaqanka waa inaad ogaato oo waa in wax la hambeeyo waayo markan barakada la gaadhaya oo markaan cidi kaa dambayn di laakiin adigiiba lagugu xidhan yahay adnaas tidhaahdo barakadii gaad meeshaa waxaa ka dhacaysa la sinkaaro yabda'u bismillaahi nebigu wuxuu ku bilaabi jiray bismi illaah weliba qof walba maaha sunnat kifaaya maaha waa sunnat ayniya qof walba inuu bismillahi lama kala kafaynayo sa baa nebiga isagoo cunaya ayaa nin caraabiya soo cararay daf wiilo nebigaa gacanta qabtay wuxu waa bismillahi seyse bismillaahi buu idhi shayddaankaa soo raacayoo kanuu ku xalaashanayay buu idhi ninbuu inoo soo kooraystayoo wuxuu damcay inuu kan soo maro waa in bismillahi la wada idhaahdo uma yakhtimu bilxamdi markuu dhammeeyana alxamdulilah idhaahdo fii shurbin wa aklin yatcamu cunno iyo cabitaanba yashrabu fi alaatin anfaasa saddex neef ayuu ku cabbiyay saddex jeer buu neefsanaya yamusu waa laba nooc horta mid waa cab iyo mas baa la kala dhaa cab iyo mas cabitaankanaynu sheegno waa quuqulucda waa luga carabiya yacubu cabban wuu cabbaya wey carabi cabbitaanku waa inaad dhuunta furto oo qulucdiisii geeli halkaa laga soo maqlo ta weeye almasna waa inaad miigato oo aad sidaa u jiido biyaha la yar jiido si wax muudsanayoo kale taasaa caafimaadka u fiican sharaftana u fiican dhakhaatiirtuna waabay sheegeenoo quuquudii waxba tari weyde caloohana baasha caloosha ragga goysay waa quuquudii marka waa inuu qofku aayar uu jiido biyaha markaa biyaha waa inaan laysku sii daynin saddex goorna waa u neefsan jiray nebigu markuu mar waxooga yar jiido ayuu dhinac isaga jiidaya deetana haddana waa ku celinaya haddana waxoogay uu u baahan yahay haddana mar kale weliba riwaayadku waxay caddeeyeen mar walba bismilaahi buu odhanaya markuu ku celi bismillaah marka kale bismillaah marka kale bismillaah hal marna alxamdulilah buu ku gebagabaynaya oo saddex alxamdulilah iyadu maaha markuu dhammeeyo alxamdulilah waa mar keliya in lagu dhex neefsadaana waa caafimaad darro wax wanaagsanna maaha waayo yashrabu fi alaatin anfaasan yamusu waan muudsanaya fahwa muudsigaasa ahna'u u wanaagsan wakhtilaasan xagga jiidashada lam yatanafas kuma neefsanin fil inaa weelka id yashrabu markuu cabbaayo yubiinuhu abaana yubiinu weeye waa fogayntii yubiinuhu waa ka fogeeyaa can fiihi afkiisa fiihidii maaha xarfujarka ahayd waa afkii iyo damiirkii weeye alfii iyo damiirkii mutasilkaa fiihi fahuwa adyabu yashrabu waa abi jiray qaacidan isagoo fadhiya wa min qiyaaminna waa cabbi jiray licaaridin sabab awgeed ka zamzamin ka zamzam alxaraami zamsamka xurmada la oo kale wa shurbuhu iyo inuu ku cabbo min qirbatin qarbad mucallaqatin meel ka soo laalaada dalla bihi waxa uu ku tusay lirukhsati almuxaqaqa rukhsada la xaqiijiyey nebiga waxaa caado ahayd inuu fadhi wax ku cabbo haddiiba laakiin la arkay isagoo sarajoog ku cabbaya duruufaa keentay marmar bay ahayd oo zamsamka ayay ahayd waayo samsamka dadkii baa soognaa meeluu fadhiisan buu helayn samsamkaa loo dhiibay sarajoog buu ku cabbay mar kalena guri buu soo galay qarbad ba halkaa ku xidhnaa lama soo furfuri karo waa bahalka la yidhaahdo sibraarka deetna afkiisuu soo jiiday afkii buu ka cabbay haddana dibbuu u xidhay labadaa jeer maxay caddaynayaan sarajooggu inaanu xaaraan ahayn maxay caddaynayaan inaanu nahyigii la nahye sarajoogu inaanu xaaraan ahayne nahyigu inuu yahay nahyu litanziih yashrabu qaacidan wa min qiyaamin licaaridin xadiiska odhanaya man shariba qaa'iban falyastaqi waa xadiis daciifa xadiiska odhanaya qofka sarajoog ku cabo iska mataji ma sugna sarajoog lagu cabbi karaa laakiin waa inaana caado kaa noqonin ka zamsam alxaraami zamsamka xurmada leh wa shurbuhu cabbitaankiisuna min qirbatin mucallaqa qarbadka meelaha ka soo laalaadana caarid iyo sabab buu ahaa dalla bihi wuxuu ku tusay ficilkaa sarajooga lirukhsati rukhsada almuxaqaqati la hubo waa laynoo rukhseeyeyo hadday duruufi timaado sarajoogana waa la ogolyahay yunaawilu wuxuu u dhiibaa weelka alaymana ka midig buu u dhiibaa qabla aysari ka bidixintaan u gaarin weelkii la cabbayey ee la wadaagayey toos la laysugu dhiibi maaye midigtaa laga wareejinayaa geeljiryaasha ayna maqlaan geeljiru wuxuu kuleeyay kakaa horjeeda u dhiib kaasina ka kaasa horjeeda ha dhiibo waa sunnatun geljiriya maaha sunnatu nabawiya <laughs> marka sunnada nebigaa la qaadanayaa waa inaad ninka midig u dhiibto yunaawilu waxa uu dhiibayaa alaymanaka midig qabla alaysari ila biidnihi isagoo fasaxa mooyaane oo muxuu u fasaxay lixaqi lakbari ka weyn xaqiisa ayuu siiyaa laga yaabaa inuu siiyo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa soo martay isagoo cabaya oo caana loo keenay inuu midig taagay se cabdulahi bni cabbaas baa fadhiya bidixdiina odayaashii muhaajiriinta fadhiya deetna nebigu wuxuu ihi waar wiil yow yari xagga waad arkaysaa culayskiiba xaggan jire way janjeedhaaye maadu ogolaan wiil yaroo caqli badan buu wuxuu idhi aniga hambada nebigeen helay ee ilaahay halkaa ii fadhiisiiyey leynaa ninna u dhaafine bilowy gabadha mata marka xaq buu u leeyey inaa may xaqna wuxuu u leeyahay haa labadaba xaq buu leeyahy lana qoonsan maayo bal waxaan yaree waalid caasigaa eg hooyadii baan soo korin aabbihii baan tarbiyayn daalac loo raaci maayo waa xaq uu leeyahay wlbaaridu shayga qabow alxulwa macaan yuxibu ayuu jeclaa shurbahu cabitaankiisa yuxibu waa jecel yahay shurbahu cabitaankiisa labana istasaada wastasaada nebigu wuxuu siyaasaday allabana caana ayuu siyaadsaday id axabbahu mar hadduu jeclaaday ilahay wuxuu ka dalbaday inuu siyaadiyo yaquulu wuxuu odhan jiray zidnaa minhu ilaahu noo siyaadi fahwa caanuhu yujzii waxay gudaan can alsharaabi waatacaami almujzi cunnada lagu noolaado iyo cabbitaankaba bartoodii bay galaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa shayga qabow ama cunno ha noqdo ama cabbitaan ha noqdo cuntada waa qaboojin jiray dabcan markaynu qaboojin sheegayno maaha qaboojinta xadaafka ee wixii xarkagayo taa cid biniaadan oo jecel waa yar tahaye laakiin kulayl baanu ku jeclayn inay qaboodo wax la cuni karo uu noqdo cabitaankuna la mid wa iska qaboojin jiray inuu macaan ku jirana waa jeclaa waayo macaanku waa waxyaalaha nolosha qaybta ka ah haddaanu badanin waayo wax kastoo bataa ma wanaagsana taa markuu sheegay baa wuxuu yidhi caanahana si gaara ah ayuu nebigu u jeclaa bal nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi cunto kastuu cuno cunto kastuu cuno wuxuu odhan jiray alxamdu lilaah allaahumma acimnaa khayran minhu ilaahayow mid ka wanaagsanna nasii cunto kastuu cuno nooc kastay tahay oy nooc kastau wanaagsan tahay alxamdu lilaah ilaahayow mid ka wanaagsanna noo qadaro nasii caanaha muu odhan jirin wax ka wanaagsan wuxuu odhan jira alxamdu zidna minhu ilahay noo kordhi halkaa culimmadu waxay kala baxeen cunto caana ka fiican inaanay jirinba waana teen sheekhu sheego wuxuu idhi cunno iyo cabitaan bay labadiiba tahay xadiis kale nebigu wuxuu ku sheegay oo axmed iyo abu daa'uud warinayo laysa shayun yujzi'u makaana alطacaami waalsharaabi ila allabanu shay cunno iyo cabbitaan noqon kara caanuun baaba jira labadiiba gelaaya waa idinka arkay hawdka intii ba aragtay waxaa laga yaabaa intaasoo kal inaanu dhadhamin alaalibadhaaminalaalisba inaanu dhadhamin wax la calaaliyaba anay soo martay sagaal iyo konton habeen waa laba biloodoo maalinla wax la calaaliyaba caana uun marka shay keliya oo noocaan noqon karaa hee ma jiro wlbaaridu lxuluu shayga qabow ee macaan yuxibu waa jeclaa shurbahu cabbitaankiisa wallabana caanahana istasaada siyaaduu ka codsaday ilaahay id axabba maadaama uu jeclaaday yaquulu wuxuu odhanayay zidna minhu ilaahay noo siyaadi fahwa caanuu yujii waxay eh, kafeeyaan can sharaabi waacaam cunno iyo cabbitaanba waa kafeeyaan almujzi cunnadii mujsiga ahaydee ku kafaynaysay bay galayaan waa baabu dikri khuluqihi sal allahu aleh wasalam fi libaasi haddaynu aragnay cunnadii iyo cabbitaankii labiskiina waa kan eh, yalbasu maa min aiyaabi wajada min alisaari walqamiisi wrida yalbasu waa xidhaa ah, maa min aiyaabi marya xaggood wajada uu helo alla wixii uu marya helo ayuu xidhaa min alisaari hadday tahay hoos gunti la macawis hadday tahay iyo wlqamiisi qamiis jidhka wada gaadha hadday tahay warida iyo go' xagga sarala saara hadday tahay intaba wa burdatin go' liidliidima leh iyo wa shamlatin qadiifad yaroo dusha la saaro iyo wa xibara go' liidliidima leh iyo wa jubbatin jubbad jubbaddu waxay noqonaysaa baashan culimmadu culimada khaliijku ay dusha ka xidhaan waad aragteen gacmaha waaweyn ee xagga hore ka furan hadiya aljubba af soomaali jubbadunbay iska noqonaysaa awfa qabaa'in iyo obarkood xadarahu soo xadire qabaag waxa weeye shay jubbadaa ka erduwan obarkoodhkan ilaa jilbaha gaadhaya ee qolooyinkan ama meelaha qaqabow jooga ama allahum sal axmed ay xidhaan rinkoodh waa obarkoodh maaha maxaa la odhan jiray rinkoodhka wey waa rainkoodh waa koodhkii roobka weeye kaa weeye ilaa jilbaha gaadhaya ayaa qabaa laydhaa xadara uu soo xaadiray labisa aydan waxaa u xidhay xullatan xamraa'a wuxuu xidhay isku joog cas fazaadaha wuxuu u siyaadiyey bixusnihi quruxdiisa wuxuu u siyaadiyey baha'an qurux xulladii iskujooggii ayaabuu sii qurxiyey wa rubama irtadal alkisaa waxda kisaa goweyn oo keliya inuu xidhaabaa laga yaaba laysa calayhi hayruhu wax kalena aanu xidhnayn lam yacduhu oo aanu meel kalaba u dhaafin wa rubbama kana alisaaru waxdahu gunti keliya inuu xidhana waa laga yaaba laysa calayhi hayruhu oo aanu wax kale lahayn bicuqdihi isagoo guntayo sidaa u guntaday warubama kaana alayhi mirdu wa warubama waxa dhacda marmar kaana inuu ahda calayhi korkiisa mirdun suuf maradun ah oo muraxalun liidliid leh sufli lilla inuu xidhana waa laga yaaba yaqnacu waa ku qancayay laa yashtatu wa ka sarreeya ishtidaadka waxa laydhaha inaad ka hanqaltaagto warubama salla biawbin waaxidi warubbamaa waxaa dhici kartay salla inuu ku tukadaba biawbin waaxidin mara keliya multaxifan bihi isagoo ku jeeni qaartay biqayri zaa'idi wax ka siyaasanna aanu xidhanayn nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dabcigiisa wanaagsan iyo akhlaaqdiisa wacan waxaa tilmaamayey cunada iyo maryaha midnaba smuu kalifi jirin wixii la heluunbuu xidhan jiray wixii la heluunbuu cuni jiray marka maryaha wixii la helu xidhan jiray laakiin haddana kamuu tagi jirin xaragadoo laba shay oo kolleyba isaga yaallo jimcayaasha iyo ciidaha iyo waftiyada loo xidho iska laha saxaabadana wuxuu ku odhan jiray waar miyaydaan laba shay aydan kaysan karayn laba shay oo meel gaara dhigataan oo maalinta jimco iyo maalmaha gaarka ah ad soo xidhataan marka qofku inuu yar habaysnaado oo alaab yari meel ugu liqaansanaataa waa wax wanaagsan aad waxa u yaqaana odayaasheenna reermiigaah inta kale macawiistiisii iyo hawlihiisii buu xidhay shaarkiisii yara tacjadayo maalinta ciidda garanba waayo meel yar bay ugu liqaansan yihiin laba uu maalintaa ku soo dhaco marka dabcigaa nebigu waa lahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin isma kalifi jirin yalbasu wuxuu xidhan jiray maa wajada wuxuu helay min asiyaabi maryaah min aliisaari gunti ha noqoto macawiisu guntado oo wixii qaar ka hoose lagu xidho ayaa isaar la ydhaa waalqamiisi wixii jidhka la wadageliyo waridaa iyo wixii qaarka sare la saaro wa burdatin burdadu qaarka sarna waa la saaraa laakiin maxay dheer tahay way yar culus tahayoo liidimna way leeday ridaaga way ka qaalisan tahay wa shamlatin shamladu waa noocan ma wax inagu go'a shaalkaa odhan jirnayoo waa shay yaroo qurux badan oo dhalaalaya oo laakiin khafiif ah oo isagaana habeenkiina la huwan karin qabowna oo qabanayn qabanaynba shamla laydha waa halka inagu shalmadda ka nidhi ya shamla miimkaa horeeya wa xibara iyo goliidimale wa jubbatin iyo jubbadda baashaa weyne dusha laga xidhanayo aw qabaa'in ama bahalkaa riinkoodhka ahe dheere gacmaha ilaa iyo jilbaha jooga waa xidhanayay kaasoo xadarahu soo xaadiray wuxuu iska helayba labisa aydan mar wuxuu xidhay xullatan xamraa isku joog cas isku joog waxaa la yidhaahdaa innagu iskujoog waxaan u bixinay safaariga laakiin xulla iyo soomaaligaba isku joog waa labadii isleh laba shayoo kastoo isleh oo isku midaba xullaa la odhanaya bal iyo haddee doona isku nooc u tollaanin nebigu laba shay go' iyo macawiis isku mid abuu ah xidho casaana markaase saxaabadu waxay idhaahdeen waanu yaabnay quruxdiisii baa qurux ugu sii darsantay mase cid ka jeesataba la waayo ibnulqayim isagu wuxuu leeyahy xamraa waxaa loo jeedaa casaan baa ku badan ee dhiig may ahayn oo axaadiis kaluu soo qaadanayaayo waxa cas ee wada cas uu nebigu nahiyayo marka waxa laisku waafajinayaa casaan tikhila maaha ee waa casaan cadaan iyo wax ku jiraano yar takhlan dee sida cimaamadahaasoo kale iyo wixii waa inay wax la socdaan casaanka labisa wuu xidhay aydan xullatan xamra'a fasaadaha bixusnihi baha'a fasaada wuxuu u siyaadiyey haa xulladii bixusnihi baha'an qurux wa rubba martadaa kisaa waxda go' weyn oo ballaadhan kisaa ama bustaba inuu qaataabaa laga yaaba laysa calayhi hayruh oo muxuu samaynayaa lam yacduhu ma dhaafine kaasunbuu si fiican u xidhayaa asraar baa loo samayn jiray badhamo badhammaa loo samaynayaa deetna shaygaa weyn buu xidhanaya wa rubamaa kaana alisaaru waxda marmarna wuxuu xidhan jirayba gunti keliya oo qaarkaa sare bannaan yihin laysa calayhi hayruhu bicuqadihi waanu guntaya oo inagu sibaynumaaratawaynu guntinaa laakiin carabuhu way guntaan guntintu waxay saasaa maraya sidii maradii caadiga ahayd ayaa loo guntayaa inagu laakiin inta saa isu dhaafino ayaa saa loo bahaleeya soomaaliduna isku si uma guntadaan gobol kastoo tagtaa qaab buu guntadaa waxalaga inagu inaan laba dhinac isaga keenno haddaad koonfur tagto xagga inta laysu dhaafiyo oo xagga laysu dhaafiyo ee xaggaadaan la soo celinaya markaasaa saa loo rogayaa waxaan arkay magaalo dhanoo qaarka hore u dheer yahay oo ah, xagga dambaday soo gaaban tahay waryaadheen waysiiye sida alla xaragadayadabe innaguna waxaynu naqaanay dee qofku markuu muddo macawiista uu maaratay uu inay xagga dambe ka soo ururto ayaynu naqaanay niman ku xaragoonayaan ko xagga hore wada dheerto xagga dambe ay markaa dadku kala wada dhaqan weeye marka dhulka marto wa rubbama kana aliisaaru waxda laysa calayhi hayruhu bicuqadih waxa ii waxa weeye wuu gunti jiray saasuu guntaya saana u dhicinoo dee aanay weliba dadkeenna guntada innaga iyo yamanta iyo indonesiyaanka iyo marka xajka la yimaado ma warwaraan saasuu guntaya dhag laakiin ummadii guntan jirin mid waxaad arkaysaa duluc ku xidhay mid waxaad arkaysaa biinankii dumarka ku xidhay mid waxaad arkaysaa xadhig saa isugu wareejiyey oo ko haddana ka wada dhacayo markaa dee waa khibrad iyo garasha weeye wa rubbama kaana calayhi inuu laga yaabaa mirdun mirdigo muraxalun liiliidima leh yaqnacu waa qancaya rasuulku wuxuu ku qancaya wuxuu hayo laa yashtadu ma tiigaalayn warubamaa waxaa dhici kartay sallaa inuu ku tukaday bithawbin waaxidin mara keliya multaxifan bihi bighayri zaa'idi nabiga calayhi salaatu wasalaam hal go uu ku tukaday jaabir bn ayaa go'iisii kale wuxuu saareeyay katabaanka hal go buu ku tukaday halkaa go maxaa samayn ama macawis waa inaad qaarka sare badhgaadsiiso keliyo halkaa ku xidhan oo aan luqunta waxba ka saarnay laguma tukan karo waayo way kaa dhacaysaa luqunta way kuu haynaysaa marka jaabir baa ku tukaday mara keliya arday baa ku yidhi waa sidee markaasuu yidhi waxaan sidaa u yeelay mid doqonoo waxba garanay inuu arko uu iga barto saasoo kale buur marka ardayga marmar waa lagu yaradkayn kara waxa weeyaan mar keliyana waa lagu tukan karaya laa yusbilu nebigu ma sii dayn jirin alqamiisa qamiiska iyo walisaara guntiga bal eh fawqa kacbayhi labada kuraamad korkooda huma labadoodu ahaadeen ikhtisaaran gaabniin bal rubamaa waxa laga yaabaa kaana inay ahaadaan labadooduba linisfi saaqi kubka bartankiisa tawaaducan isagoo isu dhuldhigaya lirabbii alle al alkhallaaqi allaha abuuri og ee khalqiga abuuri og halkee baa la gaadhsiinayaa marada maradu xad bay leedahay hadday tahay qamiis ama shaadh ama surwaal ama macawiis kay doonto ha noqotee ama go la sito dhammaantood waa inaanay qur dhaafin qur waa inaana dhaafin waa waajib hadday qur dhaafto cadaab baa bilaabmaya maa asfala min alkacbayni min alizaari fa fi nnaar maxaa kale sunno ah kor in looga yar qaado kubka bartigiisa la geeyana waa sunne lakiin haddaad sunnaha gaari weydo waajib ka dhowro oo qur-aanta kula dhaafin shaadhkiina isbaal buu leeyihi waa inaanu rusuqa dhaafin halkaa arusuq laftaa inay soo taagan waa inaanu dhaafin oo de hadduu dheeraado halkaa gaadho waxaa laga yaabaa inuu wixii aad qaadaysa iyo alaabadaad guraysa iyo wixiiba inuu galo marka halka inta badan lama sheegee kaa hoosunbaa la sheegaa gacmuhuna waxay leeyihiin xad laa yusbilu lqamiisa marada ma sii daayo walisaara guntigana ma sii daayo bal ha yeeshee fawqa kacbayhi labadiisa kuroonood bay huma iyagu ikhtisaaran ku gaaban yihin bal rubamaa waxaa laga yaabaa kaana linisi saaqi saaqa iyo kubka bartankiisa inay ahdaan tawaaducan lirabbihi alkhallaaqi adduunkiinaba waa ta la qallibayo dumarkii bay u gaabiyeen raggiina waa u sii daayeen sida saxdiina saa maahee dumarku waa inay jiidaan waa inay jiidaan marada oo ay dee eh, jirkooda ku asturaan ragguna waa inay faytaanoo dee ninku markuu shaqo qabanaya waa nin shaqe eh waa inaanu dhuka jiidin oonu xaabin qadiyadda kale cajiibka waxa weeye adoo ilaahayna khilaafay haddana wixii nijaasta surwaalkaa soo raacaa meel kaloo daahirinaysa ma jirto waayo alrukhasu laa tunaadu bilmacaasi iyada waa loo rukseeyo ciidda dambaa hagaajinaysa adiga ciiddanba hagaajinaysaa ma jirto saa ogeed cumar isagoo tooriye ku yaalana sii dhimanaya ayaa wuxuu arkay wiil maradu dheer tahay wuxuuhi iisoo celiya yabna akhii irfac itaarak fainahu anqaa liawbik wa atqaa lirabbik maradaada waxa u fiican kor u qaado ilaahayna waa cabsi badane sidaa yeel marka dawaarlaha iyo marka lasoo tolanayay waxa waa in layska ilaaliyo waa in kuraanta aan la dhaafinin haddii kale cadaab baa bilaabmaya yalbasu awbahu min almayaamini yalbasu waa xidhanayay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh marada markuu xidhanayo min almayaamini xagga midigta gacanta midig buu gelinayaa lugta midig buu gelin hadday surwaal tahay macwiisamala dushumaa laga galaay yah iyo khamiiskaiye wixii la kala midigmidigayn karo wuu midigaynayaa wa nascuhu siibiduna bilcagsi marka la siibayana bidicdaa la hor siibaya litayaamuni waa midigaysi waayo nebigu salawaatu rabbi wasalamu aley midigtuu jeclaa innaguna waxaynu nahay ahlulyamiin howlaha midigtaa laga bilaaba wixii wanaagsan oo dhan wixii aan wanaagsanayna bidix baa laga bilaaba kaanad lahu waxaa nebigu u lahaa milxafatun milxafad buu lahaa buste masbuuqatun lagu sibaaqay bisacfaraanin sacfaraan geedka sacfaraanka laydhaa ee casaanka wee maaratay de magaalada lagu hayo weeye aw biwarsin ama huruud huruuddii dumarku marsan jireen weeye taasoo yumbatu lasoo saaro dhulka ka baxday yumbatu waa takmilatlbeyt mara la sibaaqay ayaa nebigu weliba waa buste nebiguna wuxuu kaga khudbadaynayey mimbarkuu saarnaa oo sidee laysu waafajinayaa nebiga milxafadiisu way sibaaqnayd oo waxay ku sibaaqnayd sacfaraan iyo waras iyo xadiisku diiday ee cabdillahi bni camran caas ayaa wuxuu ku arkay mara sibaaqan masuuli waryaahe ma hooyadaa baa kuu soo xidhay waa yar dhaleeca mogta hooyadaa baa kuu soo xidhay orodoo iska saar waa labiskii dumarkee culimadu waxay isku waafajiyeen kaana waa la sibaaqay kana lama sibaaqina muddo dheer markii la huwanayey oo dee udugii madaxa la marsanayey iyo kii la marsanayey ayay qaadatayoo midabkeediiba ayaa noocaa noqday marna midka ugaan loo sibaaqay midna wuu sibaaqmay markii muddo dheer la isticmaalayey ayuu sibaaqmay kaanat lahu milxafatun buu lahaa ama buste masbuuqatun la sibaaqay bisacfaraanin geedka sacfaraanka laydhaa sacfaraanka waxaan filaya kanay ku daraan keegaga iyo wey beryihii hore si caadiya loo imin jiray aw biwarsin ama huruud ymbutu oo soo baxday yaquulu wuxuu odhan jiray cinda lubsi bilisaani carabka wuxuu ku odhan jiray alxamdu lilahi aladii kasaani ilaahay huuye i siiyey ayaa mahadleh maa yasturu alcawrata wax cawrada astura oo min libaasin labis maa ah, maca bihi anoo isku qurxinaya fi nnaasi dadka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu cusub yahayna duco gaar uu odhan jiray mar kastuu xidhanayana ducadan uu odhan jiray alxamdu lilah allahuma anta kasawtanii hada thawb asaluka khayrhu wkhayra ma sanactahu lah waacuuduka min sharihi wa shari ma sanactahu lah ayuu odhan jiray ilahayow khayrkiisaan ku weydiistay iyo khayrkii aad u samaysay sharkiisaan kaa magangalay iyo sharkii aad u samaysay waa markuu cusub yahay marka kalena wuxuu odhan jiray alxamdu lilah aladii kasaanii maa yasturu cawratii wa atajamalu bihi maca annaas waxaan cawrada ku asturto wayascadu lmimbara mimbarka ayuu fuuli jiray id yashaau markuu doono bira'sihi madaxiisa waxa saaran cisaabatun cisaabad dasmaa'u ay sawdaa'u madow cisaabadu waa wixii madaxa lagu duubto cimaamad go xallo wixii madaxa lagu duubto ayaa cisaabad laydhaa nabigu mimbarka ayuu fuulay madaxiisa waxaa ku xidhnaa cisaabatun dasmaa hamoodin inay subag badan ku yaallay oo ha odhan maxaasba gawgeeye cisaabadae desmaa waa luqad loo isticmaalo ay sawdaa oo shaygu markuu subagoobo subagoobo muxuu ekaada marka dambe madow noqdaa marka cimaamatu sawdaa buu nebigu mimbarka la fuulay waaya wayascadu lmimbara id yashaau bira'sihi cibaadu cisaabatun sawda muxuu inoo sheegayaa mare madow in la xidhan karo madaxana lagu xidhan karo jidhkana lagu xidhan karo wax diidayaana aanay jirin wanacluhu lkariimatu lmasuuna tuba liman masa biha jabiinah lahaa qibaalaani bisayrin wahma sibtiyatani sabatu shacrahuma waduuluhuma shibrun waisbicaani wacarduha mima yali lkacbaani sabcu asaabicin wa badnu lqadami hamsun wa fowqa da fasittum faclami kabihii nebiga oo xataa qiyaastoodii lagu siinaya maanta qiyaastoodii naadirka ah ee aanay dadku aqoonin iyo noocay ka samaysnaayeen wa nacluhu kabihii nebiga alkariimatu ee sharafta badnaa almasuunah ee ilaashanaa tuubaa wanaag wuxuu u sugnaaday liman ciddii massa bihaa marisay jabiinahu dhabankiisa ciddii heli lahayd ee dhabankiisa marisay barakay ka dhargilayd lahaa waxay lahaayeen kabuhu qibaalaani laba indhalood bay lahaayeen indhasha waa garanaysaa ya suunka yaree suulka la gashado weeye waayadda waa laba kaboodoo middiiba mid bay leedahay laakiin waxaa qariiba aad baan kutub badan baan ka eegay innagu suulka iyo fartaa ku xigta dhexdoodan gelinaa dhammaan waxay isku raaceen in abayo aamaye suulka iyo mid ayaa la saddex saddexna dhinacbaa laisu raacinaya halkaa dhexa la gelin jiray indhashooda dhaqanadu inay kala duwanaanayaan inagu dee kuma socon kartidba haddii halkaa la geliyo ee <laughs> way adkaanaysaa alqibaal waa taas waa indhasha indhashaasi waxaa la gelinayaa suulka iyo farna dhinac bay isu raacaysaa saddexda kalena dhinac bay isu raacaysa wa nacluhu lkariimatu lmunsuuna tuuba wanaag wuxuu u sugnaaday liman masa biha jabiina lahaa waxay leeday qibaalaani laba indhalood oo bisayrin sideyar leh wa humaa labada kaboodna sibtiyataani waa laba kaboodoo sibibixa sabatuu way dhileen shacrahumaa timahoodii baa la dhilay waa idiinoo wasaan waa harag waa maqaar dhogortii baa laga daynayaa qaar dhogortaa lagu daayaa haddii dhogorta lagu daayo sibtiyataan maaha labada kaboodee saantee la dhilay ee idiinta laga dhigay ayaa la ydhaha sibtiyataanoo way dhilan yihin nebiguna waa kii lahaa yaa saaxiba sibtiyatayn inzacahuma ninbuu ku arkay qubuurta ku dhex laba kabood sir waa ninka labada kaboodee noocaa xidhanow bixi culimada qaar waa ku imooday in kaboo dhan la bixinayo laakiin kabaha o dhan la bixin maayee qaar gaaray ahaayeen oo cillo gaara leh oo nebigu si gaara u abbaaray lahaa qibaalaani laba indhalood bay lahaayeen bisayrin sidaleh asayr waa sidaha wahumaa labaduna sibtiyataani waa labo sibibixo oo la simay sabatuu way simeen ama way murxiyeen shacrahumaa dhogortii bay ka murxiyeen wa tuuluhaa waa kan dherarkeedu shibrun waa taako iyo wa isbicaani laba farood hal taako iyo laba farood intaasay ah wa carduhaa ballarhkooduna mimaa yeliil kacbaani xagga labada kuraamood ku beegani sabcu asaabicin toddoba farood bay ahayd shanta iyo laba loo geeyey toddobadaasay ahayd ka buwaafiya weeye wa badnu lqadami halka ku beegan ee raysmagaadhaduna hamsun shan bay ahayd oo nebigu raysmagaadho dheer buu lahaa raismagaadhadu ta soo yaraata halkaa raismagaadhadana shan keliya haydo intaasay ahayd maxaa ka maqan maxaa ka maqan labadii baa ka maqan waa wa fawqa daa intaa xagga korena xagga kore intee u ahayd lix farood bay ahaydoo korna waxa u dheerayd lix farood ee faclami sidaa ogow wa ra'suhaa afka horena muxadadun waa mid muxadado oo sidaa loo saafay afka hore waa u dhuuban tahay wa cardu maa bayna alqibaalayn labada ibaal labada indhalood cardigooduna ee usbuucaani waa laba farood alqibaalaan marka hore waxaan ku macnaynay labada indhaloodee labada kabood ku kala yaalla waxaad mooddaa inaanay taa ahayna ay tahay indhashu soo laba dhinac ma laha labada dhinac maxaa udhexeeya laba farood baa udhexeeya waayo halka maxaa ka sii fahanteen inay suulkii wax kala wada gelayaan wa ra'suha muxadadun wa cardu maa bayna alqibaalayn asbucaani idbidhumaa sidaa u xifdi wa haadihi timaalu tilka nacli wa dowruha akrim biha min nacli sheekha ledha suhayli wuxuu yidhi kaanat naclu nabiyi mucaqabatan mukhasaratan mulasanatan muxtarama culimmada hariibulxadiid markay macnaynayaan waxaanad moodso maaha kaanat mucaqabatan cidhibbay lahayd kab cidhib leh ayay ahayd mukhasaratan mid sinaha u yarbay bay haydoo halkaa raysmagaadhada waa u yarayd halkaa dhexe ayay u yaraanaysaa mulastanatan mid carabla bay haydoo saa afka loogu dhuubay oo dee mid afka gamuurano ya may haynoo isku wada leege afyaroo dhuuban bay lahayd muxtarama mid afka loo dhuubay bay haydoo si aanay haddii afka u cuslaato qofku maba qaadi karo wuxuu idhi watuuluhaa shibrun wa isbicaani wa carduhaa balladhkeedu mimaa yelilkacbaani sabcu asaabica wa batnu lqadami hamsun waa shan wa fowqa daa xaggaa waxa ka koreeya fa sittun waa lix ee faclami ogow wa ra'su afkeedu muxadadun af buu leeyo waa la sifeeyo waa la dhuubay wa cardu maa timaalu waa suuradii tilka nacli kabtaa nebigu xidhanayay suuradeedii waa iyo wa dawruhaa doorkay qabanaysay waxay qabanaysay waa kaa akrim biha min nacli wanaag badana kab ugu wanaagsanaataye kabtiina waa taa baabu dikri sifati khaatami aynu ka qaadi doonnaa ilahi waxaan weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa ant تغدو علينا من ثنيات الودا وجبل